بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku jirnaa weliba baabu lbuyuuc iyo mucaamalaadkii waxaanan soo gaarnay halka mualifku yihi baabu salam baabkani wuxuu ku saabsan yahay beeca la yihahda beyc salam beeca dayn wax lagu kala gadanayo wey beecu salamku waa beec lacagtii la hormarinayo wixii la iibsadayna la sugayo waxa la iibsadayna wax tilmaan lagu yahay asalku beycu wuxuu ahaa in waxa la isweydaarsanaya la wada garanayo laakiin garashadii baa laba nooca ah midna waa inaad cayntiisiiba aragto midna waa inaad tilmaantiisa garanayso bayca noocanihi qofka marka loo tilmaamo waxa laga iibinayo shuruudahaynu ka arki doonaayo waa tilmaantu si fiican inay u qeexan tahay oo hadhow aan laysku qabqabsan doonin oo hadal mugdi ku jiro iyo hadal si u daahsoon midna aanay noqonin saa darteed wuxuu yidhi huwa baycu salam baycu mawsuufin waxa la tilmaamay in la iibiyaa la yidhaahdaa kaasoo fi dimmati qofka qoortiisa lagu leeyahay ee wax cayiman aan ahayn waxa la iibsanayee mabiicda iyo badeecadda ah tilmaam baa lagu gatay qof kanaana lagu leeyahay inuu keeno laakin goobta ma yaalo wayushtarau fiihi waxaa sharطiya maca shuruuطi اbayci beeca shuruudiisa aan soo marno inuu dhiibi kariyo inuu yahay sifadiisu wax macayano ama macluuma uu yahay iyo oo qarar iyo jahalaan ay ku jirin iyo labada caaqideynka ahliyadoodii iyo ridihi iyo ijaabki iyo qabuulki iyo marka laga soo tago umuurun arrimo dhowr ah oo halkan uu saddex kaga soo qaaday qaybta hore baa lagaa maarmaana asalka beecani beec carabtu ay isticmaali jirtay buu ahaa waxaana asal ahaan isticmaali jiray beeralayda beeralaydu beertii wakti bay go-daa miraha la beeri doonana kharash lagu beeroo beertii lagu maalgeliyo u baahan yahay waxay samayn jireen iyagoo muddo qabsanaya xilliga beeruhu soo go-aan ku aadan inuu wax kamida wixii soo gu'i jiray iyo mirihii usoo bixi jiray uu sii gado oo lacagtii sii horumarsado hadhowna raashinkii uu keeno saasay haalib ku ahaan jirtay beeca ugu badan ee salamku taasuu geli jiray lama weydiin jirin qofku haddaba ma beer baad leedahay mise maleyn muhimmadduna shardi ma aha isagay ma ahaan jirin isaga inay beertu u baxdo ama ha u baxdo ama cid kale ha ka soo qaato ama suuqa ha ka soo iibiyo suu dooni ha ku keeno laakiin beeralaydaa xilliga nabiga aada u isticmaali jirtay sala allahu alayh alih wasalam saa darteed taayirka dhaqaalaha wareegiisa marmar buu u baahanayaa wixii la samaynayay kharash u baahanayaa haddaba si taa loo helo kharashkii iyo maalgelintii dhaqaaluhu horukac inuu sameeyo hadhowna qofkani wuxuu gatay wax la garanaya u noqdo baa labadii la isu keenay wixii wax garashadiisu tilmaantiisa ha la kala dhigdhigo ha la faahfaahiyo oo waxaan hadday muddo tahay muddadii ha laga heshiiyo goobta wax la isugu keenaye lagu kala qaadanaya waa in laga heshiiyo laakiin ujeeddada loo baneeyey waa in maalgelintii dhaqaale ay socotee shardiga koowaad horta lacagtii waa in meesha lagu bixiyaa wailaa bayculkaali'i bilkaali dayn dayn ku gad noqon anna alaabtan kaa iibinaya ma hayo adna lacagtii ima siinaysid waa bayc kaaliyi bilkaaliyi dayn dayn ku gada waxba ma soo kordhinin ninkan wixiisii u tilmaamay haddaad ka gadatay waxna aadan siinin de wixiisiiba markuu usoo u diyaargaroobo kharashkii u baahnaana kamaadan caawinin oo wax maadan siinin xoolihii wixiisiina aduu kuu xadhibnaanayaa lama ogolaanayo walidalika jamaahiiru ahli lcilmi ma ogola waxaa la yihahdaa bayc lkaaliyi bilkaaliyi bayc dayni bidayn dayn dayn lagu gado af cidlaa la kala gado lama ogola saas darteed shuruuda axaduhaa midka koobaad qabdu thamani lacagta waa in la kala qaataayoo la kala guddoomaa fi lmajlisi goobta heshiiskii ka dhacay goobta wax kala gadashada lagu heshiiyey raasamaalkii lacagtii waa in la hormariyaa badeecadiina dib laga keenaa tilmaanteeda wa takfii waxaa ku filan heshiiska marka la galayo ru'yatu samani lacagtii inaad aragto wain lam yacrif qadrahu yuusan garaninbe inuu ku yidhahdo lacagtii waatan wixiina inaan kaa gataan rabaa kadib raashinkii wixii uu ka caamsanaadayo anwaaculbuyuuc oo dhan buu galay saas darteed waxna waa maqan yahay waxna kaash wey shardiga koobaad midkaa wey athaani shardiga labaad kownu lmusallami fiihi waxaan salamka lagu gadanayaa silcadda iyo badeecadda ah daynan waa inuu yahay mid dayn qofka qoorkiisa lagu yeelanayo oo wax goobta yaalla aan ahayn hadduuba goobta yaalla baycul caadiga ahaa weeye baycu salam ma noqoto xataa ereyga haddii la mariyaay baycu salam noqon mayso wayajuuzu waxaa banaan xaalan mid waktigiisii joogo oo goobtan waa inaad ku keentan la yidhahdo heshiiska kadib keen la yidhaahdo wa ajalan mid muddo loo qabtay ilaa ajali macluumin muddo la garanayo baycu salamku laba la mid waa shardi wax caynoo la tilmaamayo inuusan ahayn waxa la kala gadanayo ee laysu tilmaamayo kadib goobtii in lagu keeno oo dalabku uu yahay waa inaad intaan joogno keento ama haddaba ii keento ama maantaba waan kaa rabaa waa suuro suuro labaadna waa muddo kadib iyo madal in la qabsado wey haddii madal la qabsanayo baycu salam waa tahay itifaaqan daahirka naskuna waa saas walidaalika nabig ala slam uxu uhi man aslafa qofkii salam wax ku gadaya falyuslif fii kayrin macluumin wawasni macluumin ilaa ajalin macluumin hadduu miisaan yahay miisaankiisa waa in la yaqaano waa in misa hadduu wax la miisan yahay miisitaanka waa in waa in la yaqaan muddadana waa in la yaqaano lagu kala qaadanayo awsaaftana waa in la garanayo wax kastooo qiimaha isbedel ku samaynaya waa in la kala magacaabo salamka xaalka ahna waa intaan fadhina alaabtii laakiin waa inaad ku keentaa fadhiga ama maanta baad ku keentaa haddaba waan kaa rabaa taa ma asaxaysaayo salam ma noqonaysaa culimmada way isku waa khilaafsan yihiin laakiin shaaficiyadu waxay leeyihiin wixii meesha ka maqnaa haddii muddo dheerba la ogolaa midda gaaban iyo fadhigaba keen wax diidaya ma jiro falow qaala hadduu yidhaahdo aslamtu ilayka waxaan kuu hormariyey sanadka horumarintii weeye sanad waxaan kaaga gatay haadihi daraahima lacagtan fii hada alcabdi addoonkan meesha taagan lam yajuz ma banaana oo baycu salam ma ahane addoonkan aan kaa gatay de horumarin uma baane ee haddaanu kala iibsanay kala qaata addoonkuba hadduu joogo asalku cayn aan joogin ama aan gacan ku jirin baa sifaadkeedii lagu gadayaa walidalika asalkii qaacidadii baaca wuxuu kaga duwan yahay nahaa can bayci walaa tabic maa laysa cindaka iyo can ribxi maa lam yadman qaacidada nusuusta salamka kuma dabaqmayso waxaadan haynin oon gacan kugu jirin baa tilmaan ku gali athaaliu shardiga saddexaad idaa aslama hadduu salamku ku dhaco fii mawdicin meel laa yasluxu aan u habboonayn litasliimi in alaabti laysugu dhiibo badeecadii mila albariyati meel baadiya duur cidlaha bay dadkii marayaan aw fi lhawaayi diyaaradbayba saaran yihiin labada wax kala gadanaysa aw fi lbixaari doon iyo maraakiib bay saaran yihiin meel caadi iyo si fudud wax la isugu keeni kara muddadii markii la gaaro de alaab baan kaa gatay alaabta waxaaba dhici kartaba diyaarad inaan la saari karin haddiise aan soo qaadoon kiilooyin diyaaradda kuugu dhiibo inaan isku diyaarad goosanno oon isku wakti safarnaay mixnad weyn duur baadiyo cidlo aan de safar baaban ku ahay inay sidee lagu gaari meeshii yaa ku geyn hadday meeshan caqdigu ka dhacee salamku ka dhacay meelaan ku habboonayn in waxaa la kala gatay la isku siiyo ay tahay aw yasluxu ama way ku habboon taho waa dhici kartaa laakiin linaqlihi badeecadii in loo soo rara ilayhi makaankaas munatun kharash baad kharash bay kalifaysaa ishturia waxaa shariya bayaanu mawdici tasliimi meesha lagu kala qaadan doono waa in la magacaabaa hadhow khilaaf bay keeni haddaan la magacaabin adi adigu meeshan aan wada joognaa safar baan ku wada nahay magaalo kalena waan ka wada nimid badeecadii haddii la yihaahdo magaaladaadii ha lagugu keeno kharash iyo gaadiid dheeraaday u baahan waxaa laga yaabaa isbaaro iyo custom iyo inay ka sokeeyaan canshuuro in la bixiya u baahan ama askar la laaluusho kharashka dheeraadka ayaa bixinaya markaan heshiideyna meesha la isku siinaya waa inaan kala caddaynaa hadhow markaan caddayno de meeshaa iigu keena haddaan ku heshiino de waa inuu qofku meeshii keena kharashkay dooni ha kalifta shaqadaada maaha haddii kale hadhow muran bay keeni kartaa waran meel baan deganaayo meeshii baan ku sugaya iyo war aniy anugu meel baan ku heshiino meeshii baan keenayaa muran bay keeni baycana waxa jahaalaadka ee qarsoon ama duuduuban ee hadhow isqabqabsiga keeni doona lama ogola marka horeba kadib wuxuu yihi washuruuط musalami fiihi waxaan lacagta musallamu fiihi waxaa la yidhahdaa badeecadda dib laga keeni doono haddaba washuruuط musalami fiihi shaygan lacagtan laga hormarinaye badeecadda ah shuruuddiisu waxaa weeye saddex uu sheegay kownuhu waa inuu yahay macluuma alqadri qadarkiisa intuu la egyahay waa in la yaqaano kaylan miisitaan hadday tahay waa imisa koobo aw wasnan wax la miisaama hadduu yahay waa imisa kiilo aw cadadan tiro wax la tiriya hadduu yahay waa imisa tiradiisu aw darcan wax la dhudhumiyoo la mitiriya hadduu yahayna imisa mitir wey dharki iyo waxbaa la mitiriyaa raashinka qaar waa la miisaa qaarna waa la miisaamaa wax la tiriyaa waxyaabaha qaarkood hadba waxaan waxa qadarkiisa curfan lagu ogaado waa in laga sheega bimiqdaarin macluumin qadar go-an waa in la yaqaano si hadhow muran uga imanin qofkuna wuxuu gadanaya macluum u noqdo u garta falow qaala hadduu yihaahdo waxaan kaa gaday zinata haadihi sakrati dhagaxan miisaankiisa oo jawzan midhaha jawska la yidhahdan soo marnay ahaa aw mil haada zimbiili dambiishan muggeeda iyo buuxeed oo jawsan ah baan kaa gaday walaa yucrafu wasnuhaa dembiishan inta ay qaado iyo dhagaxan inta kiile uu yahayna aan la garanaynin walaa maa yasacu zambiilu dembiishu intay qaadana lama garanayo dhagaxan intuu miisaan yahayna lama garanayo lam yasix beeca ma asaxayo sababta wax majhuulaad kala gadateen baycana nahaa can bayc اarari nabiguna ala slam waa ki yihi man aslafa falyuslif fii kaylin macluumi wa wasni macluumi si hadhow khusuumo iyo jadal looga fogaado laba wa an yakuuna waa inuu yahay maqduuran calayhi mid la awoodo cinda wujuubi tasliimi marka inaad dhiibto lagaa doonayo wax la heli kara waa inuu yahay ma'muuna اlinqiطaaci sida gaalibkaa in la waayana aynan dhicinoo in la waayo aamin laga yahay waxani waktiga iyo muddada aada qabsanayso wax haaliban la hela waa inuu yahay hadduu waxa haalibanba la heli yahay lama ogola fain kaana hadduu yahay haddaba casiiza اlwujuudi helitaankiisa miduu yar yahay ka jaariyatin wa bintihaa addoon iyo gabadheedaan kaa gaday aw laa yu'manu ama aamin lagama aha inqiaacuhu inuu go'o ka hamarati naklatin geed timira bicaynihaa la cayimay midhaheeda geedkan midhihiisa kaa gaday la yihahda lam yajuz ma banaana waxaa la rabaa waxaa la tilmaamay in adiga qoortaada lagu yeesho meeshaa dooni ka ken waxaa kaloo la rabaa badanaa wax la heli kara inuu yahay saas darteed waxyaabaha naadirka ah ee badanaa aan la helin qarar baa ku jira maalkiina mukhaataro iyo khatar baa la gelinayaa oy haalibu danni tahay inaan la helaynin axkaamtana halabatu danni baa lagu bineeyaa saa haddaad wax ku qaadana waxaa haalibu danni ah bilaash aana ah ninkan xoolihiisa ku cunayso aadaan wixii aad kuleeshiisa u keeni doonin idaa halaba cala danni xukima bimanci kaayri mawjuudi waxaan jirin baa laga dhigaya la heli karin saddex wa an yumkina waa inay suuragal tahay dabtuhu waxaa in la koobo oo la caddeeyo bisifaati tilmaamo waxaan wax la tilmaami karaa waa inuu yahay haddii aan wixii wax tilmaam fiican laga bixin karaba uusan ahayn isagana lama ogola kaladiqati sida waxyaabaha la shiiday ee budada ah daqiiq la yidhaahdo inagu daqiiq oo dhan burka daqiiq buu loo yahay laakiin ogaado burka soomaaligu waa daqiiq alburu carabina waa miraha qamandida noocyada nooc kamida qamandida carabiga alburu bilburi lagu yidhaahdaa saas darteed carabiga intaad ku aragta axaadiistii alburu bilburi inaad keni daqiiqa ha u qaadatahay waa khata wlmaai caati waxyaabaha qoyan sida caanihii iyo malabkii iyo waxa lamidkaa wlxayawaan xayawaankii noolaa wllaxmi hilibkii wlquni hilibka cayriin baa laga hadlaya wixii kale hoyna iman doonaa wlquni suufkii carabiga asuuf hadday ku yihaahdaan waa dhogorta xoolaha laakiin inagoo suufka aan naqaano baa la yihahdaa carabiga un bay laatiinkuna ka qaateen oo coton bay yihaahdeen maadaama ayna ta lahayn anagu ajab ku taamale latinka mogtahay coton bayna yihahdeen waa qudiga un wlxadiidi birtii wlaxjaari dhagxantii wlakshaabi geedihii wanaxwi dalika wixii lamida alwaax baa lasii kala iibsan karaa dhagxan baa lasii kala iibsan karaa kuwa gurya lagu dhiso bloketiyada wax lamida waa la tilmaami karaa waxaas dhan fayushtarau waxaa shardiya dabطuhu in la koobo oo si fiican loo xadido biifaati ifaatka allatii tilmaamahaasoo yakhtalifu iskhilaafa bihaa iyada darteed algaradu ujeeddada waxaa laga leeyahay iyo qiimaha isku bedelayo haddaad xoolo gadanayso midabku saamayn buu yeeshaa waa in la magacaabaa da-du saamayn bay yeelataa waa in la magacaabaa haddaad dharkii gadanayso sidoo kale midabku iyo modelku saamayn bay yeeshaan haddaad kaba sii iibsanayso waa inaad sidoo kala caddaysaa haddii waxan midabadiisu ayna waxba kala duwanayna waxba midab in la sheega looma baahna tilmaanta macnaha samaynaysa ee wixii qiimaha u kala duwaysa ama qofku uu kala jeclaanayo waa in laisla qeexaa haddii kale ninna mid cad buu niyada ku qaban midna mid madow buu ku qaban midna mid guduudan buu ku qaban midna mid barabaraluu ku qaban oo kala ray isku jiraa haddawna qac qoortaan isla wada geli u fiirsada markii mucaamalo maal a dadka dhex marayso marka horaa wax walba la kala cadaysanaya inagu madax madax baan isugu tuuraa inagoo waxba kala cadaysanin hadhowna intay isku murugtaan qoorta isla gallaan ninkaa tidhahdaa marka horaa wax kala cadaysano walaama tuug baan hay bu ku leeyahy adigoo daalac kuu raacan hadhow markay wax murgaanna kala bixi maysaan jid kala heli maysaan marka horena waree maanaha tuugiy waxbad bu kaaga bilaabi innagana dee waagi hore xoolaan isku darsan jirnay xooluhuna nin walba neefkiisii wuu garan jiray bidhaantiisa markuu arko iskuma qasmi jirin hadda lacag baan isku darsanaa laakiin weli madaxa waxaa inagaga jirta inaan xoolihii noolaa isku darsanayna madaxa inagaga jirto waxaanaan kala garan doono lacag la isku darana lama kala yaqaan wa kala cadaysa marka hore fayaqulu maala tusaale ahaan wuxuu dhihi aslamtu ilayka lacagtan waxaan kuugu hormariyey salam kaaga iibsaday fii farasin faras carabiyin oo carabi ah fardaha cajamiga ma aha ko abyada midabkiisu cadiin weeye tusaale ahaan rubaaci sinne ya aniga farin baa i qoran fi cabdin turkiyin ba idin qoraniya cabdin turkiyin nuska qaarkood fi cabdin adoon turkiyin adoon turki ah abyada oo cad midkaa tira rubaaciya sidni afar jir ah taa faraska u yar dhowda afar jir faraska ah waxgal ku noqda tuuluhu dherarkiisa iyo wasamnuhu cayinkiisi iyo xoogiisu kadaa sidaa uu yahay wa naxwi dalika de faras qiimagala tusaale ahaan baad rabtay midabada farduhu kala duwane waa inaad sheegata farduhuna midba meel buu ku fiican yahay mid dhulka dooxooyinku ku fiican yahay mid dhagaxa iyo buuruhu qoobkiisu ku fiican yahay mid gelinka horuu fiican yahay mid gelinka dambuu fiican yahay mid kuleylkaa u daran mid qoraxdaa laga horgeeyaa markaa rabto fardaha inuu ka dheereeyo oo kuwa kale qoraxda uma adkaysan karaan nooc baa qoraxda u adkaysa fardoolaydu way kala yaqaanaano boqol geel iyo laba boqol oo geela la kala siisan jiray hal farasa intii soomaalida raggii caamka ahaa ee hore aagga fardahana nin walba faras la magacaabo caanu lahaan jiray inta soomaalidu gabay aras ay u tiriyeen lagu faaninayana caadi maba haynba meelaha qaarkood ninka boqorka ah haddii gaf laga galo xaalku faras buu ahaan jiray xoolo kale ma geli jirin marka faraskana nabigu waa ammaanay oo wuxuu yihi alkhaylu macqudu fii nawaasiha alkhayru alajru wاlmagnamu ilaa ywmi اqiyaama ilaa qiyaamada laga gaaro fardaha foodooda khayr baa ku ajir iyo aniim baa ku dhintan walidaalika akhiru zamaanka dawaahirta nusuus badan waxay tilmaamaysaa madaafiic iyo diyaarada iyo taangi iyo gaari way wada hawl gabi doonaan fardaha la isula soo noqon doonaa walidalika nabg ala slam في waqti dajaal markuu tilmaamaya wuxuu leeyahay muslimiintu markii ay magaalo jaanibu minha fi lbari wa jaanib baxri ay qabsadaan baa la dhihi doonaa ina dajaala khalafakum fii ahaaliikum konton nin mise soddon nin riwaayaadka midkood bahayd baa lasoo dirayaa oo laleeyahay bal soo sahmiya waxaan inuu jiro maxalushaahidku waa nabigu wuxu intaa markuu marayo inii la acrifu asmaa'ahum wa asmaa aabaaihim wa asmaaa qabaa'ilihim wa alwaana khuyuulihim xataa fardahay saalahim leegkooda waan garanayaa xilligaa fardaha lagu dagaalami doonaa waa soo socotaa marka farduhu ilaa yawmi alqiyaamati wey marka faraskii haddaad gadanayso midabaday saamayn ku yeeshaan da'day saamayn ku yeeshaan dherarki iyo joogay saamayn ku yeeshaan mid gaaban oo calool weynayo faras dheer oo golongolan isma gaaraan walidaalika markii fardaha la tansiinayo alkhayr mudamara iyo khayr mudamara waa kii loo qaybin jiray calaa kuli xaal fardaha waa la kala yaqaanay waxaad gadanaysa lodana waa sida geeluna waa sida ariguna waa sida xoolaha marka la kala gadanayo inagu waxaa naqaanaa hadda farda ma naqaan ee gawaaridaas gaariga la gadanaya shirkada samaysa iyo modeelkiisa iyo midabkiisiiyo soo saamayn ma wada laha waa inaad magacawdaa tilmaantoo dhamaystiran saan berri la isu qabqabsanin ayib falaa yajuuzu ma banaana fi ljawaahiri jawaahirti iyo macdanta dhagxanta iyo bad iyo bariga laga soo qodo ma banaana sababtaa inta badan dhagax dhoobo badan baa lasoo bixiyaa biyaha ama mid dhoobo badan baa dhul laga soo qaadaa sanco isku number u wada samaysay ma laha mid waa yar yahay mid waa weyn yahay wax isku wada mid ah maaha sidoo kale walmukhtalaaati waxyaabaha la isku dhexdare ee mikiska ana lama ogola maadada ka samaysan waxyaaba badan oo la isku dardaray kalhariisati kaagii wey iyo doorshihii iyo wixii lamida ilan waxaa la isku daray bur biyo caano cusbo subag sonkor waxbaa la isku wada qasay inta la isku qasay intee weeye ninba intii la qumar hadduu isku qasaa iyo farsamadiisu intay tahay sooma markaad wax yar samaynayso iyo markaad wax badan samaynayso way kala badan number go-an oo isku qaskii uu noqonaya ma laha nin bay si fiican ugu kari nin bay ka yar xumaan nin baa si waaweyn u googoyn nin baa si yaryar u googoyn waxaasoo kale lama dabtin kara marka nin baa korka wax kaga dardari los iyo georgia kaga dardari nin baa waxba kaga dardaraynin waxyaabaha saas oo kaleeta hariisadu haddaba waa caano iyo bur iyo subag iyo hilib iyo waxyaaba la isku dardaro o dhan baa hariise la isku yihahdaa jinsigaas hadda markay ku sawiraan keega geenan bay ku sawiri qaarkood looskiiyo dusha kaga daadsan yahay qaar saddex gees iyo afar geeskiiyo loo gooyo kuwaan bay kuu keeni waxaa kale waalghaaliyati haaliyaduna waa nooc cadar ahoo la isku dardara wey dhowr nooc oo cadar ahoo miski iyo cambar iyo kaafuur iyo cuudiyaa la isku jacburinaya sida la isugu daray ma kala dabtisna wayna kala xoog badnaanayaan hadhow tan la isku dar tanna la isku dar qasab maaha boqol kiiba boqol na isku mid noqdaan saas darteed kuwaasoo kale sala ma galan bui wlkhifaafi kufka hargahee laysu googoyo kufku kan la xirto weeye waxaan kitaabu ahaara kusoo maray kuf iyo jawrab baa kala jira haddii suuf iyo waxyaabahan dharkan suufka iyo ka samaysan yaho inagu sharabaadkaan xihanaa jawrab baa la yidhaahdaa hadduu wax adagoo harag iyo shamac iyo ka samaysan yahayna kuf baa la yidhaahdaa kufafka maxaa laga samayn jiray iyagoo waktigoodii kan waxa la soo gooyaa la isusoo karkaray baa la isku kabkabaa waxaan la isku kabkabayna qasab maaha isku mid inay noqdaan hadda laakiin systemka warshaduhu tilmaa la tilmaamo go-aan bay yeelan karaan intaba wakadaa waxaa lamida makhtalafa waxay kala duwan yihiin aclaahu wa asfaluhu korkiisa iyo hoostiisa aan isla ekayn ka manaaratin manaaradaha masaajida la taaga wey hoosna way ka weyntahay korna way ka yartahay soo maha inteebay yaridu ka bilaaban ta yar iyo taweyn intay kala wenyihiin lama dabtin karo wa ibriiqin ibriiqa soo hoosna waa ka ballaaran yahay afkana waa ka dhuuban yahay luquntana waa dhuuban yahay soo ma luqunta intee dheer la ekaan inteebayna la ekaaneyn afku inteebu dhuunaan inteebaa hoos ka soo yaraan ishkaal bay keeni buu waa haddii ayna sanaacad khibraddu gaarin in wax tilmaan go-aan la samayn karo intaa wuxuu u diidayaa haddaynan shanaacada iyo xirfadu gaarsiisnayn heer wixii la dabdin karo hadday gaarto nooc shinaacada kamida ah in la dabdin karaay ciladii way ka baxaysaa way zuulaysaa walxukmu yaduuru maca cilati ciladii mancigii baa meesha ka baxaysa kadib waa banaananaya aw maa dakalathu naarun wixii uu dab galee dab la saaray qawiyatun dabkaasoo xoog badan kii khafiifka ahaa malabka iyo subaga iyo kala miiraya dhib ma laha kal khubsi rootigii iyo wixii dab la saaree la dubay wey khubsi waxaa soo gelaya rootigaa soo gelaya sabaayadaa soo gelaysa canjeeradaa soo gelaysa malawaxaa soo gelaya innaga waxyaabahan keega aan samaysanay iyo buskudyadoo dhan baa soo gelaya midna dabkaa ku badan midna dabkaa ku yaraa mid meelaa cadcadaan mid meelaa madmadoobaan mid dhinacyuu ka yar guban mid meela ka guban maayo wixii way isku dhexyaaci wuxuu yihi washiwaai iyo waxyaabaha hilbaha la shiilo hilibka solayga iyo hilibka shiilitaanka iyo kariskiina waa lamid kuwaasoo dhanna inta uu dabka saaraa muddadu saamayn bay leedahay dabka kulaylkiisuna saamayn buu leeyahay weelka lagu keliye dabka lagu saarayna saamayn buu leeyahay soo ma weel dabka celiye iyo weel aan dabka celin baa jira qaabka loo saarayna saamayn bay leedahay qaabka loo saarana saamayn buu leeyahay oo haddii loo dabooliyo haddaan loo daboolinayo hadduu dabkani foorno yahay iyo mid banaan hadduu yahay iyo xataa markii wax la solayo haddii qiiqu ku badan yahay hadduusan ku badnayn iyo xaabada qaar hadduu qoyanaa iyo hadduusan qoyanayn iyo saamayn badan bay ku yeelataa walidaalika halkii gelayda xasiidada inaad garanaysa dabka saartay baa qaarna madoobaan qaarna uusan aad u gaarayn iyada lafteedaa kala dheerdheer markii la saara qaarna aada buu ugaari qaarna aada u gaari maayo qaar bac buu dhihi qaar wuu madoobaan qaar qiis baa geli qaar wuu adkaano wuu qumudi wixii dabti ma laha buu leeyahy hadhow waxaa imani muran ani kan sidan ma ahayn kan waxaan wada madow muxuu ahaa war waxaan wada bac yiri muxuu ahaa waraa qaar muusan dabku gaarin dabkii baa ka batay hilbaha marka la karsanayana innaga soomaalida reer baadiyan ahaan jirnay marmar baa cunto la heli jiray hawl badanna waa la qaban jiray raashinka la cunaya aada looma bislayn jirin si aan dheefshiidku isagoo jalcay durbe u shiidin waxaa la dhihi jiray waa intaasoo jeer gawskanaydu aada u qabtaa intaasoo jeerna biyo lagu cabaa raashinkoona aada u bislayn iyo aada u bislaanin iyo hilibkoona u bislaanin baa cuni jirnay walidaalika mindi baa lagu goosan jiray laakiin carabahan oo kaleeto hilib mindi lagu goostay cuntaba ma aha waxay kuleeyihin intuu ku yeeli baa ka badan ilkahu waa ku xanuujiya ilkuhu kaa daadin waa in gacanta lagu googoostaa soomaaligii horena marka loo keena kaas waxaan waa la dilay weyo agtiisa cunto kama aha acraabtaa kala duwan xalushaegta arweynaha ihahda acraabtaa kala duwan cuntadaasi loo karsado qaar aad bay dabka ugu dilaan qaar dhexdhexaad bay ka dhigaan qaar waxaa weeye dabkii oon aada u gaadhin bay cunaan isticmaalka iyo qiimeyntuna way ku kala duwanaan walidaalika wixii dab galay wuxuu yihi id laa yumkinu suuragal maaha ciladuna waxaa weeye suuragal ma aha dabtu daalika intaasoo dhan in la koobo oo la xadeeyo bisifati tilmaam walaa yajuusu ma banaano sidoo kale baycu lmusallami fiihi wixii aad sii hormarisay lacagtiisa ma banaana inaad sii iibiso qabla qabdi hadan guddoomi walal istibdaalu canhu wax kale inaad ku bedelatana ma banaano wuxuu leeyahay lacagtii baad hormarisay badeecadii aad sugaysay ma sii geli kartid ilaa ay kuu timaado sidoo kale waraaniyahu alaabtii aan kuu hormariyey wax iga bedel oo sidaa iyo sidaa ka dhigna bacda caqdi lbeyci lama dhihi karo liannahu beyc waxaa weeye calaa khilaafi اlasli la baneeyo maa laysa cindaka shuruud iyo xaalad baana lagu baneeyey tan kalena waxay tilmaamaysaa ka warwareeg iyo ka guurguuritaan haadaa maa cindahu waidaa axdarahu haddii uu qofkii keeno mila maa sharata sidii uu shardistay buu ku keenay tilmaantii aad ku heshiiseen buu wixii ku keenay aw ajwada ama mid kaba sii fiican buu keenay wajaba qabuuluhu inuu qaato qofkani waa ku waajib macnaheed waxaa rabaa inuu ku yidhaahdo ninka alaabta loo keenaye lacagta hormariyey wuxuu leeyahay wax la yihaahdo khiyaaru ru'ya markuu arko wixii loo keeno hadduusan wixii sidii lagu heshiiyey waafaqsanayn inuu ku qaato iyo inuu iska celiyo khiyaar buu leeyahy laakiin sidii haddii lagu keeno heshiiskii waa dhacay khiyaar ma laha ani waxaygii baan rabaayo suuqii baa isbedelayo waxbaa iska kay bedelay waxba kama jiro wara alaabta qaadaw intaa waa baab slm baab slm hadda caqdi u shabaha waxna kaga duwan culimmaduna markii hore aada isugu maandhaafeen haddase meel loo batay baa jira oo caqdigan istisnaaca la yidhaahdaa caqdulistisnaacna suwar iyo qaabo badan buu yeeshay waxaa soo gala caqdiga noocaashe kale ee la tilmaanta wax lagu iibinayo kadibna sinaacadiisii iyo samayntiisii la bilaabayo wixii waxyaabaha sinaacaadka badana galaa ah. waa waxay hadda warshadaha dhanba ku shaqeeyaan warshaddu dalab bay ku shaqaysaa dalabkana tilmaamta faktiran baa lasoo tilmaamaa lacagtii ama garantiina waa la dhigaa haddaba caqdigii istisnaacu dhinac marka laga eego waa salaf oo caynaan joogin baa bisifati lagu gadanaya heshiiskii caqdigu wuxuu ku dhacayaa cayn aan gacan aadan ku haynin oo doonaysa dib inaad ka raadiso dib ka samayso warshadu oodharka iyo dalabka markay heshay samaysaa weliba samaynteedu saacaddaa ma bilowdee brocess bay gelisaa iyo khadka mashaariic oo amaradii kaleed dalabyadii kale jiray bay gelisaa markaas waxay ku tidhahdaa waktigaas baan bilaabaynaa waktigaana waan diyaarin karnaa waxaa soo gala suwar kale oo ah dhulkaa la dhisayaad aragteen contractiyadu waa istisnaaca qayb kamida wey caqdulmuqaawala nimanka contractiyada qaata ee la yihaahdo waa jus kamida istisnaaci waayo dhulkaa banaan buu guri toban labaatan dabaqa oo naqshadan ah oo intaa gadarbiyadiisu la egyihiin oo waxaa iyo waxaa ka dhisan oo intaasoo midab iyo rinjigaaleh oo dhagaxaa yaallo intaasoo qola dhis wey cabirkiisun intaa wadayihiin nin injineeraa soo samayn sawirkii kii birahana birihii buu soo samayn kii makanikaalkana wuu soo samayn ee korontada iyo biyaha iyo meeshay marayeen ahaa kii afraadee maadada gelaysana wuu keeni intii oo dhan baad sidii inaad ku keentaa lagaa rabaa koontaragta guriga waa meel banaan laakiin labaatan dabaq oo dhowr boqol oo xaaqoys degi karaan waa inaad dhista qaadanaysaa bisifati tilmaantaas baad ku laca qaadanaysaa dhinaca waxay ka wada shabahaan salamkii laakiin waa caqdi calo saxiixi ka madax banaano qasab maaha lacagtii in la hormariyo ama la wada hormariyo haddii caqdigii bilowdana waa laazimu طarafayni calaa aصaxi aqwaali laazimu min طarafi culuma qabta jaa-is طarafeyn qolaa qaba laakiin sida hadda loo badan yahay majaamicda fiqigu in labada qolaba markii la bilaaba kadib midna uusan ka noqon karin wey caqdiga noocan ah ee sala ee istisnaaca insha allah mar baan axkaamtiisa ka hadlaynaa ka maanta jira ee warshaduhu ku shaqeeyaan ee dhulalka dhismayaashu ku shaqeeyaan ee ugu badani ee la leeyahay suuqa intii la dhex maro aniga china xafiis baan ku leeyahay yaa raba dalab dalab yaa raba dalabkaasaan rabaa dalabkaagu muxuu yahay dhar noocaa iyo noocaasaan raba alaab electronigo nooca iyo noocaasaan raba kaba nooca iyo noocaasaan raba intaa numbarkoodu afartan intaa xabaan ka raba afartan iyo ko intaasaan ka raba afartan iyo laba intaasaan ka raba soosaa dhahdaan midabka guduud intaa ka dhig intaana madow ka dhig intaa ka dhig noocaas gadaal xaysay u xirmayaan say yihiin dharkii kabihii alaabtii oo dharkiina waa tilmaantaan sooma kadib marka la geeyo ama ninkii ha ka soo gada suuqay diyaan ku yihiin mana badna ama cid iyo warshadihii heshiiska lala ahaa lala heshiiyey baa loo dhiibayaayoo laleeyahay intan samee maxaad ku samayn goormaad samayn kartaa cuquudda noocaasa ah istisnaaca la yihahdaa istisnaacaasna qaybo badan buu u kala baxaa waa mawduuc u baahan mar sidiisi in looga hadlo laakiin salamkii buu shabahaa asalka shuruuda sanamkana wax badan bay wadaagaan furuqna way udhaxaysaa tanbiiha keliyaan uga jeeday faslun fasalkana dayn buu ku saabsan yahay fi lqardi wax la isdaybiyo alqardu dayntu manduubun ilayhi samayntiisa mid la sunneeyey weeye sunno wanaagsan wey waana min jinsi اlqurabi wاlcibaadaati wifaaqan intaan oga waa isku raacsan yahay daahirka naskuna waa tusay in deyminta wax la isdeymiyaay ay wanaagsan tahay man da ladii yuqrid اllaha qardan xasana fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira nabiganana calayh salaatu wasalaam axaadiid badan ayaa kaga soo aroortay ay kamid tahay qofkii qof muslima wax deymiya laba jeer isagoo mar ku sadaqaystay wuu la ajirya laba jeer haddaad waxaamaahiso adoo mar ku sadaqaysta bay lamid tahay halkaa waxaad ka garatay sharcigu waa dhiiri geliyeyo min jinsi اqurabi wاlcibaadaati baa lagu daray laakiin haddana waa maal dhinac kale marka laga eego qurbadiisu khaalisa min kuli shayin maaha sadaqadii lamid maaha sadaqaduu shabahayaa laakiin lamid maaha wuxuusan ulamid ahayn sadaqadana waxaanaad qofka siisay ma daba socotid daynkana waxaanaad siisay soo celin baa ka rabtaa waad daba socotaa sooma sadaqa waa la bixiyaa luma daba dheganaado daynka laakiin waad ku daba dhegan tahay baaciina lamid maahanoo kan manfaco iyo ribxi baad raadsanaysay kan laakiin xaqii maalkaaga aada intifaacsan lahayd baad isaga intii muddoa ah inuu intifaacsado oo baahidiisa ku daboolo yaad uga tanaasushood uga ad u ogolaatay neefkaagii aada maali lahayd baad caanihiisii u ogolaatay waa sadaqo laakiin lacag baad siisay oo iska soo celi baad tiri dhinac waa ka sadaqo dhinac laakiin xoolahaagii dabadaad ku dhegan doon waad haysataa waa dayn lagu leehay saas darteed alqardu baa la yihahda asalaf baa la yihahda addayn baa la yihahda inta magacyada lagu leehay biiijaabin wa qabuulin maadaama mucaamalo maal oo dad dhex maraysa tahay biiijaabin erey ka yimid qofkii bixinayey iyo wa qabuulin aqbal ka yimid qofkii qaadanaya mila aqradtuka waan ku daymiyey ow aslaftuka waan ku daymiyey isku mid wey cala shaaficiyadu inaan ficil booskaa geli karin oo qowl loo baahan yahay lisaanka wayajuuzu waxaa banaan qardu kulli maa shay kasta in la amaahiyo yajuuzu salaku salamu fiihi in salam lagu gata bisifati in lagu gata ay banaanayd dayn waa loo bixin karaa wamaa laa fala waxaan la gadi karin tilmaan iyo waxba lagu dabdin karinna lama daymin karo hariise ma daymin kartid kaag haddaad daymiso oo ninkii uu cuna muxuu kugu samayn aan la dabdin karin tilmaantiisi mid ka xun ama ka fiican uu ku keeno wey sooma waxaan isagii oo kale la samayn karin dayn ma galo wax isagii oo kale la heli karabaa dayn gala walaa yajuuzu fiihi daynkii ma banaana sharطu اljali muddo go-an in loo qabto ma banaana calى madhab الshaaficiyati waana qowl daciifa wey oo daynta qofka la siiyey in muddadaa ku keen la yihaahdaay way banaanta oo muddo loo qabto kadib muddadii markii la gaaro haddii uusan haysanina fanadirat ilaa maysara wey hadduu haystana waa inuu iska bixiyaa laakiin walaa yajuuzu fiihi ma banaana sharطu اljali shardi daynkii in lagu xiro ilaa ilaa waktiga igu soo celi ma banaana saasuu rajaxay imaamku laakiin waa qowl daciif wey walaa sharطuna ma banaana jara soo jiiday manfacatan manfaco karaddi ljwadi mid ka fiican inaad soo celiso kaleeto aw calaa an tabiicani inaad iga iibiso cabdaka addoonkaaga bikada fainahu riban wey tan nabigaa reebayo walaa baycun wa salafun beyc iyo dayn isku lamaanaaday iyadana lama ogola laakiin manfacadii baa laba qaybood asalka manfacada dayn cidda daynta qaatoo muqtaridka la yihaahdo baa baa manfaca leh waxa ka faa'iida dayn waa ciddii qaadatay saasoo asal ah. daynka looma bixiyo qofka bixinaya manfaca iyo maslaxa uu leeyahay qofka qof uma dayniyo wax taa mucaawadaan iyo ribix iyo baabkeeday gashaan laakiin qof baa qof daymiyey asalku qofka daynta qaatay baa ka faa'iidaysanaya oo manfaca ugu jirtaan qofkii daynta bixinayey isagana dan iyo manfaca ma ugu jiri kartaa waxay yidhahdeen xadiid waxaa jiraha kullu qardin jara manfacatan fa riban dayn kasta oo manfaco soo jiidaayey ribo weeye lakin xadiidku ma asixin saas darteed ba waxaynu leenahay hal mas'alo daabit kooban baynu ka bixinaynaa daabitkaa waxaa weeye asalka manfacadii qofka daynta qaatay buu ahaa qofka muqrimka ee daynta bixiyey hadday manfaco ugu jirto aan waxu dhimaynin manfacadii muqtaridka dhib malaha hadday tahay manfaco wax yeelaysa iyo faa'iido wax u dhimaysa qofkii deymanayeyna ma banaan oo asalkii bay tacuudu calayhi bilibaali way gurinaysaa tusaale ahaan waxaa jirta dayn ninka daymanayana manfaca ugu jirta ninka wax dayminayana manfaca ugu jirta laakiin kanayna dhibaynin culimmaduna waa waxa waagii dambe ay u bixiyeen saftajar mucaamaladii la dhihi jiray bisuura mukhtasarana waxaa weeye halkana wada joognaa isku magaalana waan u soconnaa ama waan ka nimid badeecaddaad gadanaysay lacag baa kaa go'day aniguna lacag baan wataa jidku aamin maaha markaan noqonayno oo wixii lacag oo kaasha ah. in la laga yaabaa laakiin cidi badeecad iskama qaadato anu lacagtayda waan u cabsanayaa jidkiinaan la maro adna lacag baad u baahan tahay alaabaad ku gadato waan ku daymiyey si aad xagga iga siiso anu waxaan ka faa'iidey lacagtaydii khatarnaan ka badbaadiyo adna waxaad ka faa'iiday badeecadaad rabtay inaad ku gadato adu baahi inaad qabto badeecada inaad ku gadatood ka faa'iidaaye ani hadhow xaggeed inaad iga siisa miyay dhibaysaa taa way banaanta ani waxaan ka faa'iiday amnu ariiqi iyo khawfkii aan u cabsanayay iyo welwelka igu haysay iyo bahasha amaa isbaaro la ysu dhigtaayo jeebabka layska yska baan ka ka faaiday adigu maxaad magaalo kaleba u aadi halkan aad joogtaan xoogay kuusan baad wadataa nin baa dayn u baahan adna caawa habeen weeyo waad galbanaysaa wala nin lacagtaasan u baanahay hadda haddaan baan ku qabsana isiibu ku yii beri ku keena inaad siiso waxaabaad ka cabsanaysaa caawa markaad cishaha kadib sii lugaynayso amaad suug dhexda ku istaagtahay baadhaa ninkan haddaad aaminsan tahay ood siiso ood tiraahdo kolaba caawa tub intuu kaa dhici lahaa si isaga hakuu hayo beri hakuu keene isna dan haku qabsado waa manfaca kana dantiisii gudidguday adigana isaganaan waxu dhimin adna manfaco waxaad heshay qofkan aan waxu dhimin taa dhib ma laha waxaana asal loo istijaajaa sideedaba qofkan aad deynta siisay kow adigu ajir baad ka heli waa manfacaad heshay isaga laakiin ma dhibaysa soo maha ilaahay ajir inuu kaa siiyo isaga waxba yeel waa maya waxaa ladeeya adigii waxaa laga yaabaa qofkii abaal inuu ku hayo qofkan inuu ixsaan iyo abaal ku hayana waa manfaco maalintaas ka intifacdaa laga yaabaa taas isagaba waxbay udhibaysaa manaafic min jinsiha aan isaga wax dhibaynin baaba sharciga ka dhalata qaarna sharcigu xadeeyeyba waxaa laalay wixii manfaca ee qofka wax daymiyey uu ka helayo ninka la daymiyena culays iyo wax dhib iyo manfacadiisii aan kula noqonaynin dhibaato malaha manfaco kasta oo ninkaa dhib gelinaysa hadhow lama ogola taa weytaan waay asalkii caqdigii irfaaqa iyo ixsaanka iyo qofka waxutarka ahaa bayba ka saarioo darar iyo dhib bayba keeni fain radda calayhi hadduu kusoo celiyo almuqtaridu qofkii wax dayntay ajwada mid ka fiican wixii uu qaatay min ayri harin iyadoona hardi ahayn jaaza banaan marka hore hardi ma ahayn laakiin markuu ninkii waxaagi ku siinayey boqol kun baa daynisay boqol iyo konton kun buu kuu celiyey markii hore heshiiskiinu boqolkaaga inuu kuu celiyu ahaa isagay la qumanaatay jaaza way banaantahay marka hore hardi haddii laga dhiga ribo wey haddii isagu uu naftiisa biibi nafsihi ka helo inuu kuu badiyo dhibaato mala nabigu ala sala slam bukhaari muslim waxay wariyeen nabiga dayn baan ku lahaa buri jaabir faqadaanii wazaadanii dayntaydina waa isiiye waxna waa igu daray marnaan abu raafi xadiidkiisiina nabig muxuu sheegay alayh salaam iyadoo meel loo socduu geel da-ah buu ka dayntay nin markii lasoo noqday wuri ninka geela da-diisiisii geeli baa la dhexgalo wax dadiya waa laga waayay kuwa ka waaweyn oo ka fiican maahan abuuraafic nabigu yimid kuwa ka waaweyn oo ka fiican maahane ma hayo sii wuri kuwaas faina axsanukum faina khayrakum khiyaarakum axsanukum qadaan dadka idinku fiifiican dadka wixii la siiyey ka fiican bixiye wy isaga u daaya khiyaarkiisa hadduu wax kuugu daro wax dheeraad iyo hodhodho ku siiyo alxamdu lilah laakiin marka hore ha shartin waxaa banaan sharط rahni wadaamin daynta markuu qofku ku siinayo inaad rahan iyo damaanad ama damiinkeedu ku yihaahdo waa la ogolyahay ninkan xoolaha ku intifaac laakin wuxuu ka baqaya inaad usoo celin weydo ama uu kuwa garan waayo adeero waxba dhib male ho dayn waan ku siine cid ku damiinatoo ku taqaana ii keen ila ninkan xoolihiisii si sadaqa ugama tanaasulin dabadu weli haystaa inay usoo noqdaan buu rabaa taa waa la ogolyahay waxaana u daliila nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu geeriyooday isagoo tuutihiisii dagaalku uu rahan u yaallo nin raashinuu dayn kaga qaatay darteed nin buu raashin dayn kaga qaatay rahan buu dhigay isagoo rahan abuu nabigu dhintay alayh salaatu wasalaam oo dayntaa lagu leeyay haddaba dayn lagugu yeeshay in rahan la dhigi karaa halkaa laga garta baabu rahanna waa baabka soo socdo insha allahu tacala haddaan ka gaarna caawa inoo iman doona wayajibu waxaa waajiba raddu mili mid lamida in la celiyaa waajiba wixii aada qaadatay oo kale inaad celiso lacag baad deymatay lacagtii waa inaad celisaan neef xoola aad deymatay isagii oo kale waa inaad celisaan cayntii lagaama rabo oo lacagtii aada deymatay waxbaad ku gadatay tagtay iyadii oo kalea lagaa rabaa kun shirin baa deymatay kan kun shirin baa lagaa rabaa waajibku intaa wey wain akada hadduu qaato qofkii wax ku daymiyey canhum shaygii miligii ciwadan bedel hadduu ka qaatana jaaza banaan haddii isagii kaa aqbalo war kunkii shilin kaar telefoon iiga qaado war kunkii shilin raashin iyo sonkor iiga qaado war kaashmaha iyo farmashi baan leeyahay dawo iiga qaado hadduu isagii aqbalo jaaza banaan qiimaheedin baa siin kaana dhib ma leh wain aqradahu hadduu amaahiyo uma laqiyahu uu kula kulmo bibeladin aakara waddan kale isugu yimaadeen ama magaalo kale faطaalabahu uu ka codsado waniyahu daynkaygii isiibuu yihi lazimahu dafcu inuu siiyaa waajib ku ah haddii uu hayo in kaana dahaban aw fidatan wanaxwahuma hadduu yahay lacag iyo waxaas kaleeta hadduu yahay nin baa halkan lacag kaga daybatay wadan oo carbi iyo afrika iyo yurubaa isku aragteen wanahu daynkayga iskii buu yihi haddii wax meeshaa laga helood heli karta uu yahay lacagihii aan isbedelaynin inaad bixisa daynkii waa ku waajib wain kaana hadday tahay lixamlihi qaaditaankiisa meeshaa in loogu geeyo munatun kharash bay u baahan tahay naxwa xintatin wa shaciirin qamandi iyo heed oo kaleeta wey raashin iyo waxa la geeyo u baahan wey falaa waajib kuguma aha qofki raashinkii iyo waxaad siin lahayd de adigu magaaladaad joogtay baad ku diyaarisay magaalo kalu isii kugu yihi raashinkaygii raashinkiina kuma yaalla in lasoo qaado kharash bay u baahan tahay waajib kuguma aha waxaad leedahay meeshii baan kugu siin bal talzamhu waxaan ku waajibi alqiimatu wixii qiimaheedii unbaad siin miligii meehe qiimaad bixin waa haddii aad haysa hadaadan meesha wixii ku hayninna de markaad heli karto fanadirat ilaa maysaratin bay geli halkaa baaburahni baa soo gaarnay waa dheer yahay ku darnaa kitaabku inu iska socdaa fiican baaburahni baabkana rahantiibuu u baab yahay rahantu waa curaada ah. curaadna waxaa la yihaahdaa waxaan damaanada xoola lagaaga haynayo si haddaad daynkii bixin weydo xaqii lagugu lahaa looga goosto inagu hadda aada uma isticmaallo inteena badan laakiin waxay shardi lama huraana u tahay bangiyada garanti ken baa lagu leeyahay ama gaari eh, sharcigiisa ken ama dhul ken iyo wixii lamida haddaba rahanka la dhigayo waa wax wasiiqo oo qofkii u hantidiisii wuxuu uhaysanayaa khataaru iska ilaalinaya ama alaab baa dayn baa ka maqan xoolihii inay saa kaga tagaan ma doonayo qofkiibuu wax ka haynayaa qiimuhu dooniba hal ahaado si haddii hadhow la waayo wixii kan uu uga goosto laa yasixu marka rahankii asixi maayo ilaa min muطlaqi tasarufi nin tasarufkiisu xor yahay uu furan yahay maahani waxan waa mucaamalo maal ah xoolaadna mas-uuliyadood qof ku wareejinaysaa waa inaad qof xoolihii bixin karoo gadi karoo tasarufi kara tahay waa inaad caaqil tahay oodan majnuun ahayn waa inaad baaliq tahay oodan sabi ahayn waa inaad ma'duunu tasarufi tahay waa inaadan maxjuur ahayn iyo wixii lamidka aynu soo marnay bidaynin dayn baana rahanka loo bixiyaa daynkoo laazimin laazima dayn sugnaaday oo lagugu yeeshay wy ka tamani lacagtii waxbaad iibsatay lacagtiina way kugu maqan tahay walqardi daynkii amaahdii caadiga ahayd oo aad qaadatay iyo taman caqdigii beycii sii dhacay oo lacagtii lagugu yeeshay wey aw yaulu ama wuxuu ku dhammaan doonaa ila luzuumi in lagugu yeesho ka waa lacagta badeecadda fii muddati khiyaari xilliga khiyaarka xilliga khiyaarka lagu jiro la maalin laba saddex maalmood isii aan iska soo fiirfiiriye waayahe damaanadkeen waa lagu dhihi karaa yaraan fain lam yalzamhu daynu dayntu haddaynan ku laazimin bacdu weli haddaynan ku laazimin lam yasixa sixi maayo tusaale mila an yarhana waa inuu rahan dhigo calaa maa sayuqriduhu wuxuu daynin doono waraa bisha soo socota xoolahaasaan ku dedayn baad rabtaa sawma ahaa goormaad iga rabtaa bisha soo socota hadda rahantii keen lama ogola markii ilaahay bish soo socota nabad inagu gaadsiiyo oo daynkii aan qaato baan rahanta kuu dhigi waayo xoolahaygii haddaan kuu xanigo xaqna iguma wadihid weli waan ka maarmi karaa waan dhimanba karaa wax kastaa dhici kara haddaba rahanku caqdi iyo mucaamalo dhacday oo ama laasimtay ama khiyaar yar ku jiroo laasim u janjeersatay inay noqoto wey caqdi aan weli dhicin in rahan lasii kala qaata lama ogola sababtoo biduuni xaqin buu ninkan rahankan gacantiisa ku galayaa wa sharطuhu shardigiisana manaa rahanka in la kala qaato asal ahaan waa taqaanaano wain kuntum calىa safarin walam tajiduu kaatiban faryaanu maqbuulat deymaha wey wa sharطuhu shardigiisana wa qabuulun waa caqdiye asalkana riduu ahaa ridaha waa qalbio lama ogaan karo waa in erey caddeeya raalli ahaanshihii oo la isdhaafsaday oo caqdigii heshiisku ku dhacay inuu ku jiro wey walaa yalzam waajib ma aha ma laazima rahankii oo qofkii rahanka loo dhigay kuma dhegi karo ilaa bilqabdi in la guddoomo biidni raahini cidkan rahanta dhigaysa ee curaada dhigaysa inuu ogolaanshihiisa lagu guddoomo maahani haddii afka aan ka heshiino waxna aanan kugu wareejinin weli rahantaa ma asixin xoolihiina walaa kuwan ka hadlayna kan iskagama dhegi kartid waa inaa horta idan kugu wareejiya laaleaansho adigu waxaad isiinaysay saad u heli lahayd inaan idan kugu wareejiyo ku xig haddii laakiin wixii aan kaa qaatoon afka ku yar macaaneeyo hadhowna aan isbedelo ahdi laga baxay waa dembi masaladaa waa masala xoolihii inaad ku dhegi kartana waa masalo kale xoolihii kuma dhegi kartid laakiin ballankii lagaaga baxay dembi wey ayib fayajuuzu liraahini ninkii rahanta dhigaya waxaa u banaan faskuhu inuu kaba baxo caqdigii buriyo qabla alqabdi intaan laga guddoomin walidaalika ilahi baa yihi farihaanu maqbudatun la guddoomin waidaa laazima hadday laazimto rahankii hadduu mar laazimo oo la kala guddoomo fain itafaqaa had xaggeen la geyn rahantii xaggeen la geyn wey yaa haynaya fain itafaqaa hadday isku raacaan an yuudaca in la dhigo cinda axadihimaa midkood inuu hayo aw haaliin qof saddexaad wadica waa la dhigayaa hadday ku heshiiyaan midkoodii hayn lahaa ama cid saddexaad inay u dhiibaan alaabtan dhib ma laha waa siday ku heshiiyaan wailaa wadacahu xaakimu haddii kale qaadiga iyo maxkamadaa dhigi cinda cadlin qof caadila ah agtii bay dhigayaan hadda rahanka caqaarku wuxuu ku laazimaa in diiwaan diiwaanka dawladaga laga soo diiwaangeliyo waxaanay lasoo jaaj kareen ay yidhaahdaan milkiyadaadii baa lagu shaabadeen ciddaan rahan inay uhaysato haddaa haddii la yidhahdo hala gadoo lasoo baaro rahan baa soo bixi haddii aan gad ilaah rahan baa soo bixi ciddii gadanaysa way ogaan lama tasarufi kara marka qofkii kaloon fasixin oon la wargelinin dhaqaaq laguma samayn karo wixii kale laakiin manquulaadkaa meesha la dhigi lahaa in lagu heshiiye wy wa sharط marhuuni waxa rahan loo dhigayo waxaa shardi u ah an yakuuna waa inuu yahay caynan cayn yajuuzu baycuhaa la gadi karo wax gadmi kara waa inuu yahay waxaan gadmiba karin rahan ma galo sababtoo ah rahanta sababta loo qaadanayo waa in xaqaagii hadhow aada u raacato ka goosato wuxuu hadduusan gadayninba gadmaynin oo usan beecba gelin rahan ma gala isagana walaa yanfaku min arahni rahantii iyo damaanadii aada dhigtay kasoo bixi maysa alaabtaadi shay-un ka kamida xataa yaqdiya ilaa uu bixiyo jamiica dayn dayntoo dhan ilaaad bixiso rahantoo dhan waa laga hayn karaa hadday boqolkiiba kiiba hal kugu dhiman yihiin waa lasii haysan karaa haddaan caqdi iyo heshiis ka horeeyayo si tadriijiya iyari yara inay usoo madax banaanaata in ahayna wax qaybsami kara ahayn walaysa liraahini ninkii rahanta dhigay xaq uma leh an yatasarafa fiihi inuu ugu tasarufo ula dhaqmo xoolihii bimaa yubtilu wax burinaya xaqa almurtahini ninkii rahanta uhaystee taku dheeflaha ahaa ee isku waardiyeynayey wa xaqii u lahaa burinayay ka baycin inaad iibiso ma iibin karti wahibatin qof inaad iska siiso sadaqaiyo hibo u bixiso aw yanqusu qiimatahu ama qiimihiisa hoosu dhigaya ka lubs inaad xihata dhar hadduu ahaa dharkan aan rahaan kaaga dhigay waana iska xihan dib ama qiimo beri soo maa haddaadse xihata ninkii maxaaba gacan ugu jira iyadana lama ogola iyo walwai addoonta aad rahanta udhigata inaad iska isticmaasho iyadana lama ogola waayo beri way walaci way uuraysan sii macno beenaysa ma wayajuuzu waxaa banaan bima laa yaduru ninkaa wixiisa waxaan gurigan guriganaad rahanta udhigtay inaad iska degto ama aad kiraysato dhib ma ka rukuubin inuu fuulo gaadiidki inaad soo fuusha gaadigii waraaqihiisa lagaa haystay fuulitaankiisu dhib ma laha wasubna inaad degto walaa yajuuzu ma banaana rahnuhu inuu rahan udhigo bidaynin aakara dayn kale alaabtii rahan dayn loogu haystay dayn kalena raha aan laga dhigto ma banaana isla isagii hadduu yahayna walaw cinda almurtayni ninkii rahanti uhaystay laftiisaba ha noqote isagii dayn labaad xataa rahan iyadiisla iyadii uhaysta ma dhihi kartid fuqahaada qaar baa soo reebo oo wuxuu waxa labadii daymoodba qiimahoodi u dhigma hadduu yahay dhib mala isaguna raalli ku noqon wa cala araahini ayb wixii haddii rahan loo dhigay asa uu ninkii murtahinka ahaa gacantiisa ku jiro wixii kharash iyo masaariif hadduu u baahdo yaa bixinaya wa cala raahini ninka rahanta bixinaya maunatu rahni rahanta kharashaadkeeda waa dushiisa neef gaadiid iyo xoolaha haddaad u dhiibtay calfigiisa dawadiisa adaa lagaa qaba o gaari baad u dhiibtay waardiyihiisa iyo ilaalintiisa iyo injinku intuu fadhiisan lahaa kolba shiditaankiisana adaa lagaa rabaa adaa lagaa doonaya wayulzamu bihaa waa lagu laaziminayaa nafaqadaas ninkii raayinkaa waa lagu waajibinoo waa lagu qasbi siyaanatan iyadoo la ilaalinayo lixaqi lmurtahini ninka rahanta uhaystay xaqiisii waayo maalkan wuu manfaco beelayaa wuu dhimanayaa ninkana manfacadu uhaystayna hodhow ba hadayntiisii ka guta yahay si uga dhimanin waa inaad u dhaqaalayso weliba walahu ninkii raahinkaa iska leh zawaa-idu wixii kusoo kordha guriga kirada kasoo baxdan adaa iska leh beertan geedaha midhahay dhashan adaa iska leh neefka xoolaha caanihii laga helana adaa iskale ka labanin caano iyo wa tamaratin halkaasay fuqahadu yidhahdeen waxay daliishadeen xadiis laga warinaya abu hurayre iyo kayrkii abu hurayre gaar ahaan aas laga warinaya qaalibka riwaayaadka uu leeyahay nabigu wuxuu yihi laa yuqlaqu rahnu min saaxibihi rahanta ninkii lahaa laga xayiri maayo lahu unmuhu wa alayhi urmuhu faa'iidadiisa dheebtiisana isagaa iskale kharashkiisana waa dushiisa xadiidkaasaan qaadanma yihaahdeen haddii aad tiraahdo xadiidkaas culamada qaar baa daciifisay sida abu daawuud iyo kayrkii qaarna waa saxiixiyeen sida ibna cabdilbr iyo cabdilxaq alashbir iyo aakim iyxaakim iyo dahabihi qaarna irsalkaa raajixa yihahdeen mucaasiriinta sida sheekh naasir iyo raxmat ullaahi calayhim jamiica haddaad tiraahda xadiidkaa saxiixsan baa jira xadiidkaas xadiidkaa muxuu ahaa xadiidkaasi waa xadiid bukhaari wariye min xadiidi abi hurayra nabigu gaadiidka rahanka loo dhigayo ama xoolaha nool ee rahanta loo dhigaye qofkii gacanta uu ku haysanayo in adeegiisa looga keeno buu ka hadlay nabigu wuxuu yihi addahru yurkabu binafaqati dhabarka gaadiidkan waxaa loo fuulaa nafaqayntiisa ninka calfinaya aka gaadiidka kus isticmaalaya oo raranayaaba fulaya faraskii iyo awrkii iyo gaadiidkiiba wallabanu yushrabu binafaqatihi caanaha xoolahana cidda calfisaabaa cabaysa oo maalaysa wa cala aladii yarkabu wayashrabu nafaqatu qofka fuulaya ee caanaha ka maalayana isagaa nafaqada laga raba riwaaya imaamu axmed baa waxay leedahay idaa kaanat idaabbatu marhuunatan daabadi hadii rahan loo dhigo fa cala lmurtahini calfuhaa ninka rahanta uhaystaan nafaqadeeda laga rabaa iyo calabkeeda walabanu dari yushrabu bn caanaha candhada ka yimaadana waa la cabayaa وعalى اladي yashrabu نafaqathu xadiidkaa wuxuu tilmaamay ninka murtahinka ah kharashaadkii laga rabaa manfacadiina isagaa dheebsanaya xadiidkaa maxay yidhaahdeen jamhuurtu way diideen jamhuuru ahli اcilmi xadiidkaa qola waa mansuuq tiraada qola hadduu ninka nafaqadii diida ama ka cajizaa loo jeedaa yihaahda daahirkiisa jamhuurtu way diideen waxay yidhaahdeen laba labadaba waan udiidnay marka kuwaad xadiidkani usuul mujmacun calayhaa fi sharci buu khilaafay meesha laada soma arag qaar waxay ka cabireen qiyaasu shariica iyo buu khilaafay xadiidkani oo see ukhilaafay bal sharxa waxay xadiidkani waxaa ka muuqata tajwiizu ayri atajwiizu ligayri lmaaliki birukuubi daabatihi wa shurbi labanihaa bigayri idni ninkan xoolo uusan ahayn baaba bilaa idan ku tasaruf laleeyahay xadiidkani saasuu leeyahay asalkuna qofka muslimka ah xoolihiisa waxay ahaayeen inaan caanihiisa neefkiisa la lisi karin nabiga yidhi ala sla slam laa yaxilu xalbu maashiyati bigayri idni saaxibiha qofkii lahaayan ogolaanin neef xola caana lagama maari karo kana ha iska maalaa laleeyahay de gaadiidku ninka lahaa laa yaxilu maali mri'in muslimin ilaa biiibin min nafsihi isagoon raalli ka ahayn ninkana xoolihiisii oon idinin iska ful iska maal iskaga iskaga intifaacsaa ka muuqata ihahdeen taa hore waa asal mujmac alayhi fi sharci ah kanna asalkii wuu khilaafay taa wd waa ka hor yimid mid labaadna haddii xaq qof la intifaacsado la isticmaalo bilaa ciwadin lama isticmaalay yihahdeen saa darteed guri haddaad degto qiimihiisa waa inaad bixiso haddaad xoolo dad intifaacsato qiimahay udhigantay biilkeediiyo caloosheeda ku intifaaci usuul qawaacid shariicadoo mujmac alihaabu ka hor yidhahdeen intaa waxaa noo dabataal bay dhaheen fahamka nabigu muxuu yihi laa yuqlaqu rahnu min saaxibihi lahu urmuhu alayhi urmuhuna waa ka hor yimid maxaan samaynaa marka xadiidkuna waa asaxay ama waa mansuuk ama waa muawal ama waa mansuuko kuwan ka dambeeyaan dhahaynaa ama waa muawaloo ninkiioo nafaqadiisii ka cajizay ama kari waayey ama diidayba baa lagu xambilayaa cuquubaana looga dhigaya halkaas bay jumhuurta fuqahadu ka baxeeno shaaficiyadii ragga lamida acdaartaasay ah xadiidkaas uga tageen biqadri inay sawaata inan ahayn inayn ahayn wain halaka hadduu halaagsamo shaygii ku dhintay cinda almurtahini ciddii rahanta u qaadatay agtiisuu ku dhintay bilaa tafriiqi isaga waxaad guduba kama imanin lam yalzamhu shayan waxba laguma laha waxaa halkaa qaacidada ah sideedaba amwaasha qof aan lahayn gacantiisa ku jirta maalka qof aan lahayn gacantiisa ku jira marka hore laba u qaybsamaa inuu bitacaddin ku galay iyo bigayri tacadin inuu ku galay ictidaa dhacii iyo xatooyadii iyo boobkii hadduu ku soo galay maalkaasi waa madmuunu daa'iman weligii wixii gaadhay ninkaasaa lagu leehay hadday aafa samaawiya xoolihii dhacday ku timaadoy dhintaan adaa lagaa rabaa xoolihii maxaa gacantaa la geliyay marka horeba alaabbaa dad ka soo xaday meel baa dhigatay dabayl iyo duufaan baa dhacoo daadiyo dhalooyinka way jajabeen baa lagugu leeyay dan ma jajabinine maxaa gacantaada geliye horta waa madmuun maalka biyadi lgayri ictidaaan hadduu ku galo hadduusan ictidaaan ku gelin laba mid weeye imay imaa yadu damaanin wa imaa yadu amiinin laba mid bay noqotaa gacantiisu gacan aaminin ay noqoto ama biidni iyo ridaa ku galo ama biduuni idnin ha ku galo idni iyo rida amaanadii lagu dhiibtay iyo wixii wakiil lagaaga dhiga iyo rahankii iyo yaduhu yadu amiini wey biduuni idnin waxaa ku galayna ka daalati baadidii wey baadi baad meel ka soo qabatay yaduhu yadu amiini wey ilan baadida ninkii markaa biduun cidlaha ka helaysay kuma idnin laakiin asalku qofkan waxaa loo qabtay waa limaslaxati maalik limaslaxati maalik waxaad u qabatayna amaano wey yaddu hadday yaddu amiinin tahay wixiina uu ku dhinta gacantaas mid baa la fiiriyaa tacaddi iyo xadgudub iyo dayacaad ma ka timid qofkan mise kama iman haddaynan dayacaad ka imanin wax awoodiisa ka baxsan ama aafa samaawiya ay ku dhacday waxba laguma laha xoole ammaanaad u dhiibatay meel buu dhigay gurigiisii bay u tiilay dab baa qabsaday oo wixii oo dhan bana ka dhigay waxba laguma laha haddaadan dabka adigu gelinin hadda adigu dabka gelisayn xoolihii waa lagaa rabaa xoolihii waa dayacday gaari baa laguu dhiibtay meeshii gawaarida la gelin jiraad geliseed xoolahaa ku xifdiyeysay tuugaa jabsatay oo wixii oo dhan baboobtay waxba laguma laha laakiin ba banaankaasaad kaga soo tagtay gaarigii maadan xarayni meel maadan geynin waa la jabsaday ama muraayadaha lagala baxay waa laga gandabaya haddii adiga ah dayacaad ama waxyeeladu kaa timid waa dandabaysaa haddaynan kaa imanna dandabi maysid murtahinku yaduhu yadu amiinin wey marka walidaalika waidaa halaka wain halaka badeecadda baderahantii hadday halaagsanto cinda almurtahini bilaa tafriitin isaga xadgudub iyo dayacaad midna kama imanin lam yalzamhu shayan waxba laguma laha dan dhowye ma mudna ninkaas aw bitafriiin isagaa dayacay daminahu waa damaanaya awr baa loogu dhiibaye in lasoo xareeyay awrku ahayde banaankaasu isagoo seetaysan kaga seexday duurka awrkii libaax baa qac ka siiye ama duurkiiba tuubaa hesho way dhacday ama gaarigiibuu banaanka dhigay ama de alaabtii lagu ogaa buu meel banaan ku halmaamay oo kaga tegey halmaanku dayacadu min jinsi tabiici watafriiti wey damina waa dhamaanaya walaa yasqutu ku dhici maayo bitalafihi dhimashadiisa shay-un wax mila dayni kamida ama isaga tacadi ha ka yimaado ama yaanu ka imanin rahantii hadday dhimato dayntii waxbaa dhici maaha haddaan wax lagu lahayne de dayntii sidii buu leeyahay haddii kalena dayntiina isagaa leh adna kan dandhawiisaad ku leedahay kan qiimayn hala qiimeeyo hadhowba isu goynaa ma isu tuuraa masale xaaje iyo wada u baahan wey wlqawlu qawlka fi lqiimati qiimihiisana qawluhu murtahinka qawlkiisii wey haddii wixii dhinto tacaddi isaga ka yimidna u dhinto qiimihiisiina lagu yeesho imisuu goynayey haddii shicir suuqiyo curfi la helo waa wanaag waa lagu dhaqmi hadday labadoodu qiimihiisii ku heshiiyaan qiimaha uu goynaya u dhigmayna waa la waa rin fiican way isku khilaafeen sicirkii wax gooyo oo sicir suuqiyana ma jiraan falqawlu qawlu murtahini qiimahaasuu u dhigmi maadaama asalkiisu yadu yadu amiinina yahay haddana qiimahana waa mu'tamanun calayh wa fi raddi waa la celiyeyna qawl raahini wey ninkii rahanta dhigtay haddii la isku qabsado war rahantii awey ah waryahaasoo kaan ku siiyey maaha waryaha imaadan siin waan iga qaadatay kaama qaadanin qir iyo qir bay soo istaagtay walaa bayinata markhaatina ma jiro falqawlu qawl raahini wey labadaba laakiin biyamiinihi wey ninka raahinka ahaaye waxaa la hubaa inuu dhiibay waxaa muran ka taagan yahay inay soo noqotay ninka murtahinkaa ah muddaci weeyo waan bixiyey buu leeyahay ninka raahinkaana munkir weeyo mar isoo gaadhin buu leeyahay albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara marid markaas wa faaidatu rahni rahanta faa'iidadeedu baycu lcayni cayntaa in la gado weeye cinda alxaajati marka loo baahdo ilaa wafaai xaqi xaqi in la oofiyo la gudo haddaad xoolihii ninkii laga waayo tan in la gadi karoo danki laga dandhaban kara way fain imtanaca araahinu hadduu ka reebtoomo minhu min albayci lacagtiina ma hayo daynkiina ma bixin karo tan in la iibiyana ma rabo siyeel adug waa diido alzamahu alxaakimu qaadigaa ku waajibin oo gadi ima alwafaa inuu dayntii bixiyo aw ilbayci wixii la galo labadaa mid soo galbale ama tanaa la gadi ama bixi fain asara hadduu ku adkaysto daynna ma bixinayo kana la gadi maayo uu ku adkaysto baacaha alxaakimu qaadigaa gadi waayo waa dulmi oo qofkan dulmiga waa in laga zuuliyo saa darteed baa nabigu yidhi ala slam matlu waajidi layu waajidi dulmun yuxilu cirdahu wacuquubata ninka waxaysta oo qofkii xaqa kulahaa meermeeriyaay waa dulmi in la ciqaabo iyo in wax laga sheego la caayaba way banaynaysaa saa darteed waa la xiri karaa xorihii xaqiina xoog ba laga halkaas raankaan ku daynana wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk